وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله هو سورة دي صدحات ترتيب قرآنك حق النزول كماها ترتيبها قرآنك أترتيب سنيهي نبي قال سيدا أشهغي أترتيبية وحدتك لسبعي ما إلى آيات شانية طبنات بان وضعنا إن شاء الله ألف لام ميم بسنك وين أغنهي culimadu isku khilaafeen suurad walba uu ka tirsan yahay iyo suuradna kama tirsana iyo faatixadu ka tirsan yahay suuradaha kalena waa lagu kala fasiliyey wejkaasaa ugu roon aliflamim tafsiir nabigu tafsiiriyey lagama hayo wadad waxaa jira waxyaabo kale ku sheega oo asmaa ilaahay yidhaan tafsiir nabiyullaahi maxamed tafsiiriyey iyo tafsiir saxaabadu tafsiiriyeen midna lagama hayo laakiin xuruuftan muqadacda alxuruuf almuqadaca waa labaatan iyo sagaal suuradood hal xaraf laba xaraf saddex xaraf afar xaraf shan xaraf waxay ku tusin qur-aanka icjaaskiisa oo carab baa laleeyahay xuruuftan aad taqaanaan alif iyo ba iyo nuun iyo kaaf buu ka kooban yahay qur-aanku car isagoo kale la kaalay iyo wax lamida midda kale xagga qiraaada xagga ajriga alif laamim markuu nabiylahi maxamed wuxuu yidhi hal xaraf qofkii aqriya oo qur-aana toban ajri buu leeyahay walaa aquulu aliflamim xaraf laakin alifun xarfun laamun xarfun mim xarf soddon ugu yaraan soddon buu leeyahay markii nabigu aliflamim yidhi bay yahuuddu yidhaahdeen ile had iyo jeer nabiga unbay eh, daba socdeen oo jaasuusi jireen inuu xaq yahayna way ogaayeen boqortooyada ummadaada waa ko iyo toddobaatan sano yidhaahdeen eh, eh, xisaabka jumalka xisaabka jumalka aliftu waa kow bay yidhaahdeen laamtuna waa soddon miimkuna waa afar bay yidhaahdeen markaa ko iyo toddobaatanka way iska yidhaahdeen marka suuraddan iyo suuratulbaqara fadligooda wuu fara badan yahay xadiid baa labadooda kulmiyeyo suuratulbaqara suuratu alcimraan qiyaamaha iyagoo daruur ah yay imaan oo qofkii aqrii jiray ee ku dhaqmi jiray yay u doodayaan midda kale ismulocdamku labadaa suuradood buu ku jiraayo allahu laa ilaha illa alxayu lqayuum laa taakhuduu huwa alxayu lqayuum iyo allahu laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum ismulacdamku labadaasuu ku jiraa baa layi waa lagu abray yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiis yaad waxaa doonta aslix li shani kulleh allahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye alxayu ka nool weeye walaa yamuut alqayuumu alaa kulli calaa kulli shayin shay la arka kulligii maamulkiisa allah u taagan wey allah u taagane u qumay wey shay walba isagaa maamula waxaa kaloo layidhi alqayuum binafsihi waxaa weeye bilow male allah subxaanahu wa tacaala iyo dhammaad midna maleh allaahu alle hee laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane alxayu ka nool weeye alqayuumu oo uqumay maamulka uqumay khalqiga maamulkiisa uqumay qolyaa taxriifiyey tawxiid laa ilaha illa allahu yaynu inagu nidhaa markii ilahay xaq lagu caabudo inu qolyaa yidhi laa ilaaha laa wujuuda ila allah waxaan allah inuu jiraaba ma jira hooyaanka iyo geedaha iyo kulli wax adduunka jooga waa ilaah qolyaa yidhi islaam sheeganaya nazala alla wuu dejiyey calayka korkaaga nabiyullaahi maxamed oo alkitaaba kitaabkii qur-aankaabuu dejiyey bilxaqi run xaal uu ku dheehan yahay kitaabku run oo dhaba musadiqan isagoo rumayn kitaabku limaa bayna yadayhi wixii ka horreeya kutubtii kale ah towreed iyo injiil iyo kutubta ah waanzala towraata towraadna wuu dejiyey nabiyulaahi muuse iyo walinjiila injiil min qablo hor buu u dejiyey adiga kaa hor yuu dejiyey hudan hanuun buu u yahay kitaabkan lagugu dejiye linaasi dadka waanzala alfurqaana xaq iyo baadil kala soocana xaq iyo baadilka ayiga iyo rashaadka iyo qayiga xalaasha iyo xaaraamta xaq iyo baadilkala sooce wuu dejiyey culimmadu waxay u badan yihiin alfurqaanada qur-aankay u badan yihiin kariimka ah qur-aanka kariimka ah waxaa kutubtoo dhanina waa furqaan waa xaq iyo baadil kala sooce laakiin qur-aanka kariimka ah wey waa furqaan marka meeshan agga agga carabiyada sarfiga oo kale ficilku cala markii la cabiro waa takriir buu faa'iideeyey facala afcala haddii la cabirana wax mar keliya dhahay qolada sarfigaas sidaa yidha luqada nazala wuu soo dejiyey shay-an bacda shayin si kala dambayn usoo dejiyey kutubta kalena anzala baa layidhi uu soo wada dejiyey hal mara qolada luqadu saasay bilxaqi buu kusoo dejiyey run buu kusoo dejiyey musadiqan isagoo rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyey oo diinihii hore towreedii injiilii oo sidii ay diintaasu ahayd xagga dhaqanka iyo sifadaadii sidaad ku sifaysan tahay bay siday iyagu sheegayeen baad ku soo baxdood ku sifaysan tahay waanzala tawraata tawraadna wuu dejiyey iyo walinjiila min qabl hor buu u dejiyey min qabli ali adiga qur-aankaaga ka hor hudan hanuun buu yahay kitaabka qur-aanka linaasi dadka waanzala furqaana ilaahay xaq iyo baadil kala soo cudejiyey marka dadka hanuun buu u yahay wadada xaq uu ku hogaamay qur-aanku meel kale hanuun haddaad ka doonato waxa weeye wadadii waad garamartay fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraati mustaqim baa nabiga lagu yidhi qur-aanka aan ku dhaqan marka xaq meel kale ka yimid ma jiro xaqu waa kaa qur-aanka un allahu akbar in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa ka gaaloobay lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab shadiidun oo daran wallaahu allana casiizun ka qaaliba weeye oon cidi ka daba shaqayn karaynin duntiqaamin aargudad u saaxiiba uu ciqaabi qofkii diido oo rususha diida isaga beenaya allahu ciqaabi weyn marka gaalnimadu dhalad ma meehe waxaa laga yaabaa culamada qaarkeed inay yidhaaheen mushrikulcarab bay kusoo degtay inay yidhahan baa suuragala mushrikulcarab waktigaa ay soo degeysay mushrikulcarab ha joogeen qof kasta oo alla beeniyey iyo cadaabkaasu haysaa haddaba ha joogeen gaalnimadu sideeda dhalasho iyo abtir ma aha waa wax lala yimaado wey in aladiina kuwa kafaruu ka gaaloobay biaayaatiillaahi oo diiday lafdigiisii bay ka gaaloobeen ama macnihiisii bay ka gaaloobeen low maxawada cadaab shadiid wallahu alla aziizun ka qaalib way duntiqaam aargudad ciqaab u saaxiibo dad waxaa jira lafdigiisa rumaysan quraan laakiin macnihiisa diiday qofku inuu ku dhaqmo haduu diido wuu ka gaaloobay hadda lafdigiisa inuu quraan yahay rumaysan yahay laakiin ku dhaqankii buu diiday store buu ka doortay huwa kaafir in allaha alla laa yakhfaa kama qarsoona calayhi dushiisa shay un shayna kama qarsoona shaygaasoo fil ardi dhulka dhexdiisa ah walaa fi samaai samada dhexdeeda allah wax ka qarsooni ma jiro samadii ardada dhexdooda in badan baa samadii ardada qur-aanka lainoogu soo hadal qaada qudrada alla loo daliiliya ardadiiyo samadu waa labada shay an mar keliya kaa libdhaynin haddaad shiifto haddaad taagan tahay haddaad duuduuban tahay hadayseer way ku muuqdaan in allaha alla laa yakfaa kama qarsoona caleyhi dushiisa shayun shay oo fil ardi ardad ah walaa fi samaai cikrima abujahl abujahl hishaam binu camar waa kii wuxua nin dagaalyahana khaalid binu waliid oo adeerkii ah laba dagaalyahan bay ahan khaalid intii maka aan la qabsanin yuu soo muslimay maalintii uxud ninkii dhabar jabaye buu ahaa yaa markii maka la qabsaday yuu cararay doon buu fuulay xaggan arduxabash bay usoo socdaan badberigaa way yaray badda cas markaa doontiibaa yar biyo qarqabeen markaasay dhiheen alla keligii aynu barino aslaamtii waxba inoo tari mayse alla keligii aan barino markaasuu cikrima wuxuu yidhi haddii hadda alla <coughs> mooye cid kale wax taraysaa jirin meesha kale mar kale joogana alla mooye cid wax tari ma jirto ilaah waxaad igu ogaataa haddaan ka nabad baxo intaa nabiyullaahi maxamed u tago oon xilmigiisii iyo wanaaggiisii ka faa'iidayso na gacanta gacanta u saar gabadhii uu qabayo haddee dadkii muslimiinta ahaayo maka lagu qabsanay markaasay fariin u farto tiri war waxba lagu yeeli maayo kaalay marka cibriga abuu jahl caqligiisa dhowr ha halkan marka waxa weeye in allaha laa yakfaa calayhi shayan fi lardi walaa fi samaa huwa alle alladii allah weeye yusawirukum idin suureeye suuraddanu ilaa saddex iyo siddeetan aayadoodo awalkeeda ah waftigii reer najraan ee kiristaanka ahaa yay kusoo degtay waftigii reer najraan ee kiristaanka ahaa ee nabiga u yimid aynoo iman doonto mubaahalada ladu abnaakum abnaana wa abnaakum wanisaana wanis uma nabtahil fanajcal lacnat allaahi qoladuu ku yidhi waa inoo iman doontaa qoladaas saddex iyo siddeetan aayadood oo awalkeeda ah suuraddii yaa soo degtay marka aayaddanaa alladii allah w yusawirukum idin suureeye filarxaami makaanka haweenka idinku suureeye kayfa yashaau siduu doono ku xun ku fiican ku madow ku cad ku dheer ku gaaban ku dhadig siduu doono idin suureeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa alla mooye allihii alcasiizu qaaliba alxakiim meeshan ayadda waxay farta ku fiiqaysaa nabiyullaahi ciisa ilaah ma aha maxaa yeelay calool gabadh buu ka soo galay gabadh caloosheed buu galay oo lagu suureey soo dhashay wax calool galay oo dhashay ilaah ma noqon karo wey ilaah ma noqon karo wey way qaybsan yihiin qoladan masiixiga qolyo waa ina ilaahay bay yidhaahdeen qolyana waxay yidhaahdeen waa aqnuum ilaahay wuxuu ka kooban yahay saddex haddana waa mid keliya waa masalada aan la fahmi karayn waxay ciise wuxuu ka kooban yahay laahuud iyo naasuud laahuud qayb ilaahnimo iyo laahuud qeyb bani aadamnimo ah yuu ka kooban yahay bay idhahdeen marka way ku kala qaybsan yihiin huwa ladii alla weeye yusawirukum idin suuray filarhaami kayfa yashaau suu doono laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane alcasiizu ka qaalibahon cidu ka daba shaqayn karen wey alxakiimu oo falsan xakiim shay waliba aladii allaha weeye anzala dejiyey nabiylahi maxamed aleyka dushaada alkitaaba kitaabka minhu kitaabka waxaa ka mid a aayaatun aayado muxkamaatun oo sugan oo cadcad oo macnahoodu la fahmayo hunna kuwaasi umulkitaabi kitaabka asalkiisii wey kitaabka kuwa unbaa lagu fasiray kitaabka qur-aanka ah aayadii macnaheedu tashaabuh noqdo kuwaasaa lala keeni waa aayadaha macnahooda waadixo yahay waukharu kuwo kalena waa ka mid qur-aanka mutashaabihaatun qarsoonoo manaheedu macnahoodu aada daahir u ahayn macnaheedu qarsoon marka waa umulkitaab aayadda mutashaabiha macnaheedu dhowr siyood ixtimaalo waxa weeye waa qolay ka faa'iidaysteen dadka ehlubaatilka aayaddaa siday tahay u rume ta muxkamkaa u keeno haddii macnaheedii ta muxkamka ay ku fasiranto waa sideeda haddii kale qur-aannimadiisa saa u rume ilaahay u ku huwa alladii alla wey anzala caleyka alkitaaba dejiyey minhu kitaabka waxaa ka mid a aayaatun aayado muxkamaatun la sugay oo cadcad waa adex macnahoodu yahay huna iyagu umulkitaabi kitaabka asakiisa wey oo wax alla wixii macnihiisa la garan waayo ama masalo la waayo koowaadsaa lala soo doona wa ukharo kuwo kalena waa ka mid mutashaabahaatun macnahoodu qarsoon yahay cabdulaahi bnu cabaas inta yaray fahmi kartaan anu kamid ahay buuri faama aladiina kuwa fii quluubihim qalbigooda zayqun leexasho iyo marad ku jiro fayatabicuuna waxay raacraaci maa tashaabaha wixii dheeh galay oo macnihiisu daahir hayn oo minhu qur-aan ka mid ah maxayna u jeedaan ibtiqaaa alfitnati fitnad dalabkeed oo caqiidadooda faasidka ah iyo qur-aanka daliil uga raadinoo aayadaasoo dhowr siyood ixtimaasha yay tooda ku fasirayaan wamaa yaclamu ma oga taawiilahu qur-aanka fasirkiisa ila allah alla mooyaane waraasikuuna kuwa saldhigtay ku dheeraaday ku xeldheeraa ficilmi cilmiga yaquuluuna waxay dhihi aamanaa bihi waanu rumaynay qur-aan oo dhan kullun dhammaan min cindi rabbina rabbiga agtiisu ka yimid wamaa yadakaru ma waantooma ilaa ululaalbaab aayadaha mutashaabiha ah waxaa weeye ayadahaas intay jijibiyaan iyo bidcadooda iyo gaalnimadooda wax waafaqsan iyo aadii ka hely waxaan xusuusnahay kitaab far soomaali lagu tarjumayo wadaad sheekh maxamed cabdishabana la dhihi jiray uu qoray ya waxa suuratu xijri akhirkeeda wacbud rabbaka xataa yateeka alyaqiinu kuwa waxay u fasireen xataa intaad wax yani waxay qoladaas yidhaaheen markuu ruuxu tarbiyoobo oo in badan khidmeeyo oo in badan khalweeyo yaqiintuu gaari marka markaa wax waliba uu ka dhacaya wixii waajibaadkii wixii baa ka dhici bay aaminsan yihiin marka wacbudu rabbika hatta yaatiika markaad yaqiinta gaadho ood alla gaadho bas daaca lagaama raba wey qolyaasaa ku fasiray marka yacni waa sidaasoo kale wey dad baa aayadaha macnahoodu daboolan yahay oo ayna garanaynin intay jijibiyaan sida iyagu rabaan bay usoo u fasirayaan marka macnuhu waxaa laga wadaa aayadaad macnaheeda garatana ku camalfal taad macnaheeda garan weydana ha qalqaloocin ha jijibin siday tahay u rume way tawiilkana waxaa qur-aanka sheegayo waa tafsiirka waa fasir culimadii horena waxay u yaqiineen tawiilka qur-aanka u yaqiineen culadan dambe mutaakhiriinta tawiilka waxay u yaqaaneen aayado macnaheedii laga leexiyo meel kale loo leexiyo marka tawiilkan waa tawiilkii fasirkii wey fasirkii wey allah wuxuu leeyahay fa ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbigooda zayqun leexasho ku jirta leexasho sihri ku jirto fayatabicuuna waxay raacraaci maa tashaabaha wixii dheeh galay oo minhu qur-aan ka mid ah oo macnihiisa la fahmaynin ibtiqaaa alfitnati fitnad dalabkeed iyo ibtiqaaa tawiilihi leexintiisa ay leexinayaan dalabkeed oo siday doonaan u leexinayaan bilmatel alraxmaanu cala alcashista waa sifada alle hoosa ugu sii dhaadhicin alraxmaanu cala alcashista waa hoosa ugu sii dhaadhicin sidaa ku daa istiwa u cunamo dheh qolyaa waxay dheheen istiwahaasu alla uma cunamo oo haddii istiwaha alla lagu sifeeyo dad buu ekaano khalqi ekaano qalabahu qaharahu bay dheh waa ta'wiil xun qaharahu maxaaba kugu wata sidii nabiga loogu sheegay u qaado allah wuxuu leeyahay wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu fasirkiisa ila allahu alla mooye cid kale jirto marka allana nabiyullaahi maxamed wuxuu ku ilhaamiye oo u sheego tafsiirkaasaynu qaadan oo saxaabadu ay ku fasiraan baynu qaadan oo nabiga ugu fasiray saxaabadu nebiyullaahi maxamed qur-aanka macnihiisa iyo ku camalfalkiisaba way ka qaateen haddii qur-aankii sidaas ahaa miyaynu leexin karnaa waa khatar haddaan leexino wamaa yaclamu tawiilahu ila allah waraasikuuna qolyaa isku cadfayoo yidhi wamaa yacmalu tawiilahu ila allahu iyo waraasikuuna fi lcilmi oo kuwa cilmiga ku fogaaday iyo allaba way wada ogyihin tawiilka sidaa waa la diiday wamaa yaclamu ma oga taawiilahu qur-aanka fasirkiisa ila allah alla mooyaan kuwa ku xeel dheeraada filcilmi aada wax u fahmay yaquuluuna waxay dhihi aamanaa waan rumaynay bihi qur-aankii kullun dhammaan qur-aankao dhan min cindi illaah taan macnaheeda garana iyo taan garan weyna labaduba xagga allay ka yimaadeen xilb maxaaba dhibkaba kugu wata iyo walbahaarkaba wamaa yadakaru ma waantoomo ilaa ululbaabi caqliga kuwa saaxiibka mooy caqliga kuwa la sheegayo waa kuwa xaqdoonka ah kuwa waantoome ee qaata waa kuwa caqliga leh ee dadka xirfada badanee waxyaabo badan sameeya ma aha waa kuwa wey yaquuluuna kuwaasi waxay dhhi qowl baa ku jira kuwa raasikiintiihi kullun min cindi rabbinaa bay dhihi qaa'iliina alla baryanaya rabbanaa rabbigay laa tuziq ha leexinin quluubanaa qalbiyaalka yaga bacda id hadaytana intaadna hanuunisa kadib wahab lanaa nasiib min ladunka agtaada iyo jahadaada raxmatan raxmad naga sii raxmadda xaqa oo la aaminaa ka mid a inaka adigu antal wahaabu ka bixinta badan baa tahay facaal baa la yidhaha waxay odhanayaan kuwaasi kullun min cindi rabbina xagga alleh yuu ka yimid iyaga oo haddana ku alla rabbanaa rabbigayow laa tusiq ha leexinin quluubanaa qalbayaalka yaga bacda id hadaytana intaad la hanuunisay waxa weeye way ka cabsanayaan markaad hanuunkii ilaahay ku fahamsiiyo ha isku hadlaynino waad fiican tahay hadhihine weligaaba ilaahayow hanuunida unahay nabiyulaahi maxamed ducooyinku badin jira waxaa ka mid a ah, yaa muqaliba alquluub abit qalbi calaa diin yaa muqaliba alquluub abit qalbi calaa diin allah wahab lanaa nasiil xaggaaga raxmatan raxmad naga sii oo xaqa oon fahamna kamid yahay inaka adigu anta alwahaabo ka bixinta badan baa tahay rabbanaa rabbigayow inaka adigu jaamicu nnaasi dadka kii uruurin baa tahay isu keeni liyowmin fii yowmin maalin dhexdeed laa rayba shaki una ku jirin fiihi fii wuquucihi maalin inay iman oy dhacayso aan shaki ku jirin yadalow dadka isu keeni maalintaasaad isu keeni maalintaa noo naxariisa marka maalintaa shaki kuma jirada laleeyahay in la shakiyo me dad badan baa ka shakisan laakiin wax laga shakiya maaha wax waliba waa waadix rabbanaa rabbigayo inaka adigu jaamicu naasi dadka ku ururin baa tahay liyowmin maalin laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ayna ku jirin iihi fii iqaacihi waityaanihi in allaha alla laa yukhlifu ma guub yeelo almicaada ballanta kama baxo allah wixii uu ballan qaado alla wuu oofin kuwa gaalnimada ku dhinta wuu ciqaabi mu'miniinta wuu u naxariisan in allaha laa yukhlifu lmicaad in aladiina kuwa kafaru gaaloobay lan tugniya ka deeqi mayso ka anfici mayso canhum xaggooda amwaalum xoolahooda walaa awlaaduhum caruurtooduna waxba u tari mayso min allahi alla xaggiisa shay-an shayna uga tari mayso wa ulaaika kuwaasina hum waquudu naar naarta shidaalkeedii wey koonacaas qofku mar hadduu gaal yahay caruurtii iyo xoolaha badan uu haysto alle uga tegey alla waxay uga tegey naarta shidaalkeeda wey waa naarta shidaalkeeda waxa weeye qore mushrikulcarab bay kusoo degtay hadhihin haddaad hadda adigu sidaa yeesho bes wey sideedaba gaalnimadu abtir ma aha iyo dhalasho qur-aankana loogu talagelay ilaa yowmi alqiyaama in lagu dhaqmaa loogu talagalay marka qofkii gaaloobay oo adduunyadu faraha uga bixiso meel xun ka dhaadhiciso waxba u tari qiyaamaha in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tuniya ka anfici mayso aghum canhum xaggooda amwaalum xoolahooda walaa wlaadum caruurtooda min allahi alla xaggiisa shay-an shayna walaai kuwaasina hum waquudu naari waa naarta shidaalkeeda xadiis baa jira saxiix aho markii la weydiiyey nabiyullaahi maxamed kuwa qur-aanka waxaa iman doona yihi qoom qur-aanka aqri oo uuna uga duwanayn ciyaar oon ku camal falaynin hum waquudu naar ka ba yihiin kadaabi ali fircawn xaaluhum kuwaa gaaladaa xaalkoodu ama dabuhum xaaladooda iyo dhaqankoodu kadaabi ali fircawna fircoon iyo dadkiisii dhaqankoodii oo kala weeye iyo waladiina kuwii min qablihim fircoon ka horeeyey kuwaas muxuu dhaqankoodu ahaa kadabu way beeniyeen baayaatina ayadaha iyay beeniyeen faakhadahum ullahu alla wuu qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dembigooda dartii yuu u qabtay subxaanahu wa tacaala wallaahu allana shadiid ciqaab ciqaabtii tustay adag tahay weyo ciddii alla uu ciqaabayo loo tori maayo waa ciqaab adag wey marka sidaa aan ku fasiray baa ugu fiican kadaabida waxyaabo badan bay yidhaaheen meelo badan bay kaafka ku tacallujiyaan sidaa aan sheegay baa daabuhum daabu haaulaai ilmadkuuriin kuwa la soo sheegay ee gaalada ah dhaqankood kadaabi aali fircoona wey aali fircoon dhaqankiisii oo kale wey oo xaqdiidayaasha ahaa oo alla diiday oo xataa ilaahnimu sheegtay iyo waladiina kuwii min qablihim ka horreeyey fircoon kuwii kasii horreeyey kadabuu way beeniyeen kuwaasi biaayaatina aayadaha iyagiibay beeniyeen faakhadahum ullahu alla wuu qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim allah subxaanahu watacaala dembe la-aan waxba uma ciqaabo wallahu allana shadiidulciqaabi ciqaabtiisu way daran tahay marka fircoonkii ilaahnimada sheegtay ninkii wadadiisii oo kala mara waa khatar ninkii xaqa diida waa khatar weyn qul waxaad ku tidhahdaa nabiga liladiina kuwii kafaru gaaloobay satuqlabuuna waa laidinka adkaan watuxsharuuna waa laidin shirin ilaa jahanama jahanamaa laidin shirin wabisalmihaad gogol baaxun waa jahanama aayaddan waxay ku timid markii maalintii beder nabiyullaahi maxamed eh, uu ka adkaaday beder sanadkii labaad ee hijrada ahayd gaaladu waxay ahaayeen sagaal boqol ilaa kun bay ahaayeen saxaabaduna waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo tobanoo dagaal looma diyaargaroobini awr safaraho abuu sufyaan wado oo shaam ka timid oo badnayn yaa lagu duulay inta qoladaa in lasoo qabtaa la rabay qoladaa in lasoo qabtaa la rabay markaa saxaabadu markaa waxay rabeen inay qoladaa helaan allahna wuxuu doonay in qoladan laiska horgeeyo si islaamku u saldhigo oo dadkaa yaroo dhowrka boqolihi markay ka adkaadaan kuwa ah gaalo oo dhan uquusato gaalo oo dhanna way quuseen intii beder ka dambaysay uxud marbay soo duuleen qolada gaaladii beder dabadeed bay uxud soo duuleen axzaabna way soo duuleen laakiin gaalo intay meel fog ka soo duushay aan quraysh ahayn soo duusha lama arag markaa markii laga adkaaday markii laga adkaaday eh, beder yo yahuuddu yidhaahdeen yuhuudda nabiga u yeedhay wuxuu yihi warnimo yaho islaama waad aragtaan quraysh waxa gaadhay e, islaama bay iyuu yidhi wuxuu ihi warni ha ku kadsoomin bay yidhahen laa yuquranakum e, naftaada yidhi ku kadsoomin qolada akmaarta ahoo badowda ah oon dagaalba aqoonin ood maanta ku guulaysatay hamoodin bay dhaheen annaga haddaad nala dagaalami lahayd taclamu annaa naasun dad inaan nahadna ogaan lahayd bay dhih ayaddana iyaga lagala hadlay marka war waa laydinka adkaan mar kastoo dagaal la qaado de waa laydinka adkaan qul waxaad ku tidhaa liladiina kuwii kafaruu gaaloobay satuqlabuuna waa laidinka adkaan wa tuxsharuuna waxaa laidiin shirin markii laidin dhammaystiro ilaa jahanamo jahanama wabisa waxaa xun almihaadu gogol baa xun qad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday waa kan aayadii calaamad waxaad ku garanaysaan in laidinka adkaanayo qad kaana lakum waxaa idiin aayatun calaamad aada wax ku garataan fii fiatayni laba kooxood iltaqataa kulmay fiatun qolo tuqaatilu waxay u dagaalamay fii sabiili illaah waa qoladii saxaabada nabiga la socotay waukhratu kalena kaafiratun gaal wey yarownahum waxay u arkaan muminiintu gaaladu milayhim laba laabkood bay u arkaan raayal cayni isha aragtideen waa yahuudi baa weli lala hadlaya in idinka adkaan doono waxaad ku garanaysaan laba qolo oo yaryar oo qolana ilaahay darti u dagaalamayso qolana gaalo u dagaalamayso waad aragteen qoladii beder biyihii bay ka degeen saxaabadaa biyihii ka degtay inta meel la degay yuuna yidhi meeshan ma waxyi baan ku degnay mise ray maye ray biyihii baa laga degay gaaladii nin markaa addoonahoo biyaha soo doonay yuu nabigu weydiiye war nimanku waa imise i way badan yihiin buui nabigu xakiim bu ahay maxay qashaan buui maalintii maalinna sagaal halaad bay qashaan buui maalinna toban halaad markaasuu yidhi waa sagaal ilaa kun buu nabigu ku qiyaasay intaasay ahayn saxaabaduna saddex iyo dhowr toban sida asxaabu daaluud oo kale daaluud qoladii markii u dambeysay ku hadhay saddex toban bay ahaayeen rususha tiradeeduna saddex baa lagu sheegaa marka qoladaasaaba idinku filan bay wax ku garanaysaan ee gamta laisu joogsaday damiirkaa yarownahum milayhim tafsiirka ugu fiican waxaa weeye faacilku waa saxaabada iyo nabiga humtu waa mafcuulku waa gaalada yarawna muminiintu waxay u arkaan hum gaalada milayhim inay kusoo labalaabmi rayalcayna isha aragtida oo markaa lix boqol qiyaasayay la tahay wayna saddex goor bayna kusoo laabmayay waa la yuqalilukum wayuqalilukum iyaga waa la yarayn way inoo iman doontahay iyaga waa la yarayn indhihiisa idinkan waa laidin yarayn si isugu dhacdaan oo noqolan dib ugu noqonay cabdullahi bin mascuud waa kii dagaal ku jiray waa toddobaatan nin baan isiri gaalada cabdullahi bin mascuud toddobaatan baan isiri allah wuxuu leeyahay qad kaana lakum waxaa idiin ah aayatun daliil fii fiatayni laba qolo laba kooxood iltaqataa kulmay fiatun qolo tuqaatilu waxay u dagaalami fii sabiililah alla dartii bay u dagaalami wakhraa mid kalena kaafiratun gaal weeye yarownahum muminiintu gaalada waxay u arkaan mislayhim labalaabkood raayal cayn isha aragtideen marka waxa weeye saasay u dagaalamayaan oo muminiinta boqolkii ninba inay laba boqol bay ku aadan yihiin suurat lanfaal waa ka markii hore layidhi ninkii toban nin hala dagaalamo waa ka laga fudaydiyey layidhi ninkii laba nin buu ku aadan yahay marka waxa weeye saddexdan boqol ee saxaabadu yihiin iyaguna waa sagaal boqol boqolkiiba dee ku aadan yihiin waay allah wuxuu leeyahay wallahu alla yuayidu wuu xoojiyaa binasrihi gargaarkiisa ma yashaa qofku doono nabiyullaahi maxamed iyo dadkii la socday buu xoojiyey qof kasta oo mumina ah, oo alla dartii u dadaalayana allah wuu xoojinaya hadda wadkana laga celin maayo ogow wallaahu alla yuayidu wuu xoojiyaa binasri gargaarkiisa ma yashaa ina fii daalika qisadaa cajiibkaa ku sugan ee bader la cibratan waana qaadasho waayo aragnimo waayahay wallaahu alla yu-ayidu binasri man yashaa inna fii daalika arrintaa la cibratan waaye arag baa ku sugan duulil absaari aragtida kuwa kuwa garashada saaxiibka waa garashada u saaxiibka lilil absaar waxaa loo qurxiyey linaasi dadka xubu shahawaati waxyaabaha la xiiseeyo jacaylkiisa oo min anisaai dumarka ah walbaniina caruurta ah walqanaadiir xoolaha badan ah almuqandarati ee la ururiyey oo min adahabi dahabi walfidati ah walkhayli farda ah almusawamati la foofiyey ama almusawamati la calaameeyey oo la cayiliyey walancaami nicmooley geel iyo lo iyo adhi ah walxarfi beera daalika waxaasoo dhani mataaculxayaati noloshii raaxadeeda way addunya mar haddii mataacu dunyaa lagu yidhaahdo durba way dhammaanaysaa wey marka haweenka waxaa loo horumariyey baa layidhi raggu inta badan wixii ay aakhare u tabcan lahaayeen iyo waxaa mashquul ku yihiin dahabkii iyo xoolihii iyo mashquul ku yihin aakhareba ma xusuusna marka lama laha xoolihii iyo dhaqankii faraha laga qaado aakhare yaan looga baa laleeyahay si sharci ah u isticmaala laleeyahay oo waa kii nabigu lahaa ee caruurta badan caruurta badan buu alla jecel yahay caruurta badan ninba ninkuu ka xaas badan yahay yuu ka fiican yahay oo waxa weeye afar xaas ninku markuu korinayo caruur badan islaamka dad badan baa kusoo biiraya ee lama laha waxa faraha laga qaade yaan intaad quruxdooda raacdo adduunkaa aakharaha uga tegan baa lagu leeyahay zuyina waxaa loo qurxiya linaasi dadka xubu shahawaati shahawaadka jacaylkiisa oo min anisaai dumarka ah walbaniina caruurta ah walqanaadiiri lmuqandarati qindaarku waxaa weeye qanaadiir waa jamcu qindaarin qindaarku waxaa la sheegaa ilaa labiiyo toban kun saddex iyo toban kun oo radal wey qindhaarka waa wax ama lagu miisaamo walqanaadiiri xoolihii tirada badnaa baa loo qurxiyey almuqandarati la ururiyey oo min adahabi walfidati walkhayli farda almusawamati oo la foofiyey oo foofo waa fardo xoog xoog la weeye garo ama almusawamati la calaameeyey dagaal oo la cayiliyey iyo walancaami nicmoleyda geela iyo lo-da iyo adhiga iyo walxari beerta dadka waxaasay jecelyihin shaydaanba u qurxiyey yani waxaa ha jeclaanine sida sharcigu yaho alla idinku ogolaaday u isticmaala daalika waxaasi mataaculxayaati noloshii raaxadeeda weeye addunya oo dhowey wallaahu allana cindahu agtiisa waxaa ah xusnulmaabi marjic meel loo noqdo teeda wanaagsan marjib wanaaggiiba agtiisa waa jannada wallaahu Eh, wallaahu alle cindahu agtiisa xusnulmaabi marjic wanaagsan yaa ah makaanun meesha marjic waxaa wey meesha ayahaaga uu ku socdeed ku dambayn doonto wy qul waxaa tidhaah a unabiukum ma idiin waramaa ku dheh bikhayri wax ka qayrban min daalikumkaa ah. waxaa la idiin qurxiyey ee haweenka iyo dahabka iyo fidlada iyo nicmoolada waxaa la idiin qurxiyey wax ka khayr badan ma idiin sheegaa dadka ku dheh marka macnuhu faraha ka qaada ma aha aakhariyayna idin seejinin baa loo jeeda qul waxaad ku tidhaa unabiukum ma idinka waramaa bikhayrin wax ka kharban midaalkumkaa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow ka baqay cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday jannaatun tajri liladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow allahooda ka baqay taqwadu waa imtihaalu awaamir wajtibaanu nawaahi taqwada waa sida itaqow baqay cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday jannaatun jannooyin tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaadu waadiyaada waa min taxti ashjaariha wa qusuuriha geedaheeda iyo daaraheeda hoostooda sidaa waxbaa u wada qulqulay waadi caano ah waadi malaba waadi khamri ah iyo waxaynaan ogeyn ina allaha acadda lilmuminiina fi ljannati maa laa caynu raa walaa udunu samica walaa khadara calaa qalbi basare waa inagu soo dhici kara ma jir tajri min taxtiha lanaar khaalidiina fiiha way ku waari iyo waaswaajun xaasas muaharatun la dahiriyeon wasak xayl iyo midna lahayn aswaajun muahara gabdhaha laftoodana ninkoodii wuu u joogaa meesho iyadiyo ninkeedii adduunka ay wada joogeen hadday jannada isla galaan ninkoodiibaa xaasu noqon haddii kalena nin alla u dooray baa xaasu noqonay hadday gabadha dhowrni guursato ninkay isugu jeclaayeen oo jannada wada galaan inkaas xaaso noqon waayahay fiihaa aswaajun baa khaalidiina fiiha wa aswaajun haween baa usugnaaday xaasas mudaharatun la dahiray xurulciintiina hadda way joogtaa ogow iyo wa ridwaanu ahaansho oo min allaahi alla ka ahaaday raadi ahaansho ilaahay w wax intii khayr lagu siiyo aan raalli lagaaga ahay wuu dhib badan yahay jannadaa lagu jiray barwaaqada allah raalli buu idinka yahay subxaana wa tacaala ridwaanu raanti ahaansho wallaahu allana subxaana wa tacaala basiirunka arka wey bilcibaadi addoommaha oo kii waxaa loo qurxiyey ku camal fala iyo kii taqwada alla la yimaada allah mid walba wuu arkaa subxaana wa tacaala wallahu aclam